إقراء وشرح كتاب الوافي بما في الصحيحين للشيخ المحدث خادم السنة محمد بن أحمد الشامي رحمه الله وحفظه وقد وصلنا المجلس الثاني وهو المجلس الذي بدأنا بعده المجلس الأول وهو موافق أو في هذه الليلة ليلة الأحد الثاني والعشرين من شهر جماد الأولى عام ألف وأربعمائة وثمان وثلاثين لجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم ضمن سلسلة دروس حديث المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم بدءا من كتاب الأربعين وانتهاء من السنن والصحيحين يسر الله الإتمام والإكمال ورزقنا الإخلاص في القول والعمل إنه سميع مجيب الدعوات majliskan waa majliskii labaad ee majaalisa dulmarka iyo sharaxa kooban ee kitaabka alwaafi bima fi saxiixayn sheekh moxamed axmed ishaami xafidahullah habeenkana waa habeen axad ah laba iyo labaatanka bisha shanaad ama jumaad aluula kun afar boqol sideed iyo soddonka jirada nabigeena caleyhi salaatu wasalaam insha allahu tacala caawa si rasmi waxaan u bilaabi doonaa inkastoo habeenka labaad tahay kitaabka koobaad aan ka bilaabaynaa maqsadkii koobaad oo ahaa maqsad alcaqiida caqiidada maqsadka ah oo kitaabka uu ku bilowday ayaan insha allahu tacala si rasmi u bilaabi doonaa alkitaabu alwalu alslaamu waliimaan baabu arkaani alislaam waliimaan alxadiidu alawal can ibni cumara radia allahu tacala canhuma qaal qaala rasuulu llahi sala allahu calayhi waalihi wasalam bunya alislaamu calaa khamsin shahaadati an laa ilaaha ila allah wa ana muxamada rasuulu llah waiqaami asalaati wa iitaa'i azakaati walxaji wa sowmi ramadaan alkitaabu alwal waa kitaabka koobaad alslaamu islaamnimada iyo waliimaan iimaanka islaamka iyo iimaanka ayuu kitaabka koobaad imaamka dhigay xafidahu llah markii la tacriifiya waxaa la yidhahdaa alistislaamu lilahi biاltowxiid walinqiyaadu lahu walinqiyaadi lahu biاlطaaca alistislaamu lilahi biاltowxiid walinqiyaadu lahu biاlطaaca wa wاlkhuluusi min ashirki wa ahlihi laba macno ayuuna muxuu xambaaraa islaamka macnaha koobaad waa macnaa markuu keligii noqdo macno ayuu leeyahay markii islaamka iimaanka ay kulmaanna macno kale ayuu leeyahay waa meesha culimmada ay yidhaahdaan ida ijtamacaa iftaraqa wa ida iftaraqa ijtamaca haddii iimaanka islaamka ay kulmaan way kala tagaan haddii ay kala tagaanna way kulmaan marka islaamka laba macno ayuu leeyahay macnaha koobaad waa markii uu la jiro iimaanka oo haddii la yidhahdo alislaamu waaliimaan islaamka markaas macnihiis wuxuu noqonayaa addiinu kulluhu diinta islaamka dhan ayaa islaam noqonaysa marka addiinu kulluhu ayaa islaamkau noqonaya haddii laakiin iimaankii iyo islaamkii laisku cadfo oo laisku xajiyo oy hal meel wada joogaan ama hal eh, siyaaq ay ku yimaadaan markaas wuxuu noqonayaa sharaa'ica alislaam aldaahira sharaa'icda islaamka ee muuqata ayaa markaas lagu iطlaaqa weeyaan laakiin haddii keligiis u noqda waa diintii o dhan oo kaamil ah laakiin haddii alislaam walimaan la yidhaahdo islaamka marka waxaa loola jeedaa sharaa'icda islaamka ee muuqmuuqata salaadii soomkii wax lamidka ah iimaankan waa sidii oo kale asna haddii uu keligiis noqdo waxaa loola jeedaa diintii oo dhan xataa yuminu walcabdu mumin ay muslim wamaa ilaa dalika marka markii uu keligii noqdo islaamkii iyo diintii o dhan ayuu cabirayaa markii uu la kulma oy isku boos joogaan islaamkii imaannimadi imaankiina ay meel wada joogaanna iimaanka macnaha uu xambaara marka wuxuu noqonayaa alacmaalu alqalbiya acmaasha qalbiga laga guta ayuu noqonayaa weyaan marka islaamka labadaas macno ayuu xambaaraya tacriifkiisa guud ahaana waa kii hore uu sheegnay marka imaamku wuxuu leey aleyh xafidahu llah baabu arkaan islaami islaamka tiirarkiisa ayuu baab yahay waliimaani iimaanka tiirarka ay leeyihiin ayuu baab yahay weyaan xadiidka koobaad waa muttafaqu calayhi bayna qowseyn wuxuu geliyey qaaf can ibni cumar radi allahu tacala canhuma waxaa lagu yiri cbdillahi bni cumar ibn lkhataab allahu tacala anhu qala wuxuu yidhi qala rasul rasulka wuxuu yidhi sala allahu aleyh ali waslem bunya alislaam islaamnimada waxaa lagu dhisay calaa khamsin shan tiir shahaadati an laa ilaaha ila allah ashahaadati an laa ilaaha ilaa lagu caabudi jiray lagu caabudo inuusan jirin oo la qira ila allah alla weyne mooyane wa ana muxamedan nabi muxamedna rasul rsulka inuu yahay waiqaami salaad salaada oo la ogay waitaai zaka zakada oo la bixiyo walxaji xajka oo beytka allo loo xajiya tabcan liman istaaa ilayh sabiilan baa ku jirta iyo wa sawmi ramadaana sidaa xali aan sheegnay hore usoo sheegnay cabdilaahi ibnu cumar ibnu khataab alcadawi alqurashi weeyaan waa axaadiista uu nabigana ka warin aad bay u tiro badan yihiin Eh, sanadkii tobanaad oo hijrada nabigeena calai slat slam intaan lasoo gaarin toban sano ka hor inuu eh, dhashay geeridiisana ay ahayd saddex iyo toddobaatanka hijrada nabigeena caleyhi salaatu wasalaam inuu ka mid yahay afarta cabdulaahiyaal oo cabaadilada loo yaqaana muktiriinta xadiidka nabiga rag wari inuu ka mid yahay sidoo kale inuu yahay ninka ugu daran oo ugu caamsan itibaaca sunnada nabigeena caleyhi salaat slaam ficliga ah ninka raacitaan badnaa aad buu u yaraa weyaan heer waxa uu samayn jiray markuu xajka aada meelaha uu nabiga degay alayhi slat slam degi jiray ayuu degi jiray meelaha markuu nabiga xajina u degay ayuu nabiga ayuu degi jiray cabdullahi bn cumar ibn khataab radi allahu tacala anhu arda raggii shuurada aha oo lixda ahaa oo sayid cumar radi allahu tacala canhu ardahu markuu geeriyoonayy oo la tooriyey toorida ninkii gaalku ku dhuftay raggii aad dardaarmay oo muslimiinta inay madax u yeelaan eh, ayaa lagu ku daray weeyaan inkastoo uu yidhi isaga ragga muxuu ahaa wax laga siina xukun kuma jira laakiin lixdaa nin dhexdooda qofa laga soo qabta cabdullahi bn cumarna xaq kuma lahan raggaas ayuu ku jiray weyaan radia allahu tacala canhu arda axaadiista nabigeenana dowr badan ayuu ka qaatay faqiih ayuu ahaa muxadidna wuu ahaa radia allahu tacala canhu arda baab lihlaasi waniya baabu likhlaasi ikhlaaska ayuu u baab yahay iyo waniyati niyada ayuu baab yahay niyada waxaa la yihahdaa siduu imaamu suyuuti caleyh raxmat uu ku sheegay kitaabkiisa alashbaah wanadaa'ir cibaaratun can inbicaai اlqalbi naxwa maa yaraahu muwaafiqa min jalbi nafcin aw dafci durin xaalan aw maaala niyada waxaa la yidhahdaa waa shay cibaara amaba u dhigmo qalbiga ukicitaankiisa iyo sarakaciisa ood u sarakaca ama udhaqaaqiisa qalbiga xaguu dhaqaaqaya shaygu u arka inay muxuu ahaa waafaqsan yahay nafci inuu soo jiida iyo duri inuu muxuu aha qofka ka reeba durkaas iyo nafcigaas ama ha noqdo mid deg deg oo adduunkaana ama mid aakhara ha noqdo weeyaan niyata ayaa la yidhahdaa niyada marka laba qasad ayaa niyada loo jideeyey ama loola yimaadaa fi shariica tan koobaad tamyiizu alcibaadaat can alcaadaat cibaadaadka iyo iyo caadada in la kala leexiyo hadda tusaale ahaan salaadda marka la dukana waa la rukuuci waa la sujuudi soo ma qofka markuu jiimka galana waxyaaba rukuuci sujuud u eg ayuu sameeyaa soo saa maaha sidoo kale soomka waa cunada in afka laga qabsado qof baa laga yaaba dhakhtarka inuu yidhaahdo maanta waxaa lagu samaynayaa galabta markii qoraxda idhahda kadib ayaa lagu samayn doonaa baaritaan marka maanta laba iyo tobanka waxba afka gelin inu dhaha laga yaaba sooma qofka waa sooman yahay laakiin maxaa kala saaray muxuu ahaa soomkii sharciga ahaa iyo soomkii lagu faray oo danaha iyo danahada khaaska ad u wadatay ama cun aad weydayba aad weyday oo kadibna saasaad u afxirnayd marka cibaadaadka iyo caadooyinka inay kala saarto waa nambarka koowaad nambarka labaadna cibaadooyinka laftirkooda inay kala saarto oo hadda laba ragcaad tukatay korna waad u akhrisay ma qiyaamuleyl baa mise waa salaadii fajar niyada ayaa kala saaraysa marka niyada ayaa kala saaraysa afar ragc ayaa tukatay afarta ragca muxuu ahaa ma mise waa salaada duhur mise waa salaada casir ayadna waxaa weye niyada ayaa kala saaray weyaan marka waxyaabaha loo jeeda ayay ka mid tahay an cumar bn khaaab radi allahu tacala anhu arda waa xadiidka labaade qaal wuxuu yidhi cumar sayd cumar samictu nabiya nabigaan ka maqlay sala allahu alayh waali waslm yaquul isagoo leh yaa ayuhanaasu ardadow inama alacmaalu acmaasha waxay ahaatay binniyati niyo ayay ahaatay weyaan ansixitaankeeda jiritaankeeda istaageeda macnaheeda aqbalitaankeeda wax alla waxaa rabta adigu u raadsa marka oo u idmaari niyada camal kastoo la qabta niyo ayuu ku qotamaa uu u taaganya weyaan camal kastoo lala yimaada niyo ma soconaayo macnona kuma yeelanayo weyaan waa haddii tii aan kasoo warramaynay wa inamaa limri'in qofna waxaa usugnaaday qof la arkana waxaa usugnaaday wa inamaa limri'in qof la arkana waxaa usugnaaday maanaba wixii niyood ama qof waxaa usugnaadayh labada waad dhihi kartaa faman kaanat qofkii ay ahaatay hijratuhu haajiritaankiisa ila allahi alla weyne xaggii wa rasuuli rasuulkiisa fa hijratuhu haajiritaankiisa iyo qaxootiyowgiisa iyo tahriibkiisa wuxuu noqonayaa ila allahi wa rasuulihi alla iyo rasuulkii xaggii waman haajara qofka u haajira ilaa dunyan addunya yusiibaha u asiiba aw imra'atan haweeney yatazawaja uu guursanaa fa hijratuha jiritaankiisa iyo qaxootiyowgiisa iyo muxuu ahaa tahriibkiisa insaxa tacbiir ilaa maa haajara iley wuxuu u haajiray ayuu noqonaya weyaan xadiidkan niyadii ayuu ka warramaya qofki meelbuu utallaabaqaaday tallaabaqaadka isaga iyo aaditaanka meeshuu aadaa haddii ilahay dartii u aadana ilaahay qof xaggiis aaday ilaahay uu jeclaaday ilaahay uu ka aqbalay camalkaas ayuu noqonaya haddii aad adduundoon u aadayn adduunkii marka socodkii qofku waa isla socodkii jid baa laisla wada mari maca daalika qofna ajar iyo khayr badan ayuu la kulmi qofna waxaa weeyaan wax yar oo ajar inuusan helin oo adduunka la siiy ayaa laga yaabaa weyaan hijrada marka sharciga laga hadlo laba madhab ayay dadka ku sheegaan madhabka koobaad alintiqaalu min daari اlkufri wاlxarbi ila daari اlislaami firaaran biddiin oo qofka inuu ka wareego uu ka guura daarta kufriga iyo daarta digaalka inuu ka wareego oo daarulislaam uu wareego weeyaan muxuu u samaynaya arrinta iyada diintiisa ayuu la cararayaa macnahaas waa macnaha koobaad oona taqriiban muwaafiqa u ah sharciga weeyaan tan labaadna alintiqaalu min daari اdulmi walow kaanat muslima ilaa daari اlcadli walow kaanat kaafira qofka inuu muxuu ahaa ka guura ood ka qaxootiyooba ood ka wareega daar lagu dulmiyo haba noqoto daar dad muslimiin ay leeyihiin ha noqotee ood u wareega muxuu aha daar cadaalad uu ka jira iyo dal cadaalad uu ka jira walow gaalaba ha noqotee labadaas muxuu ahaa waa la sheegay laakiin sida taxqiiqa ah waxaa weeyaan alkhuruuju hijrada alkhuruuju fi sabiili اllahi min daari اlkufri ila daari اliimaani wاlislaam wamin daari wamin daari shadiid اlfitan ila daari daarin aqal minhu fitna waa in qofka uu ka baxa ood ilaahay dartiina u baxa jidka alla dartiina u baxa wuxuu ka baxayaa daarta kufriga wuxuu u baxayaa daarta iimaanka iyo islaamnimada wuxuu ka baxayaa daar fitnada diineed iyo diinta inay mxuua qofka uusan diintiisa sida loo rabasidii eh, la rabay ay ugu toosin oo fitnada badan ay ka jirta ayuu ka baxayaa wuxuu u baxayaa daar fitnada ay ka fidna yar tusaale ahaan laba daloo gaalo ayuu qofka joogaa daar waxa weeyaan islaamnimadii laguma muujin kara fitnadan aaday u badan midna waa iska khafiif tusaale ahaan hadda yurub iyo hadda wadankan joogno kale wadankan waa daar islam is daar kufri ya marka laakiin fitnada ka jirto fitnada ka jirta iyo fitnada mxuu ahaa ka jirta dalalka galbeedka isku mid maaha isku mid maaha marka culimada marka waxaa wey markay tacriifina hijrada waxaa weya qofka inuu jidka alle eh, daar kaga guura waliba daarta kufriga ood u guura daar iimaan islaam amaba daar aad u fidno badan uu ka guura oo daar ka fidna yar uu guura weeyaan hijrada ayada marka qofki ilaahay dartii u baxa ilaahay baa ajir iyo wanaag badan siini qofka addunya darteed u baxana uu heli xadiidkan waad garanaysaan muhaajir umu qays ninka la dhihi ayuu muxuu aha sababuruudkiisa ahaa waqti badan looma hayo weeyaan in la sharxa axaadiis marka badan oo imaamku uu ishaaray ee halkan halkaa laga fiiriyo wandur amaanimia wa sabca wa amaaniin amaanimia wa amaani wa amaaniin amaanimia wa tisciin axaadiista ayada kun shan boqol iyo afar iyo sagaashan fii ikhlaasi alcamal intaasu xadiid ah noo imaan doona insha allahu tacaala camalka in alla loo baraxtara loo baraxtira ayay ka hadlayaan marka waana noo imaan doonaan sidoo kale walaakin jihaadun waniyatun xadiidka ah asna wuxuu nooga imaan doonaa kun todoba boqol toban iyo shan haddii marka aan idhahno mar kasta waan baxaynaa oo waxaan aadaynaa muxuu ahaa xadiidki aan aadaynaa meel dhaqaaqayna ishaaritaanka sheekhu ishaaran ku baaqi yeelaynaa meesha u yeelana waan ugu tegaynaa insha allahu tacaala talo kale ma laha baab islaam yahdi maa qablahu islaamka iyo islaamnimada wax intaanan ka bixin sayd cumar radia allahu tacala canhu arda tarjamadiisa wuxuu dhashay hijrada nabigeena caleyh salat slam intaan la gaarin ka hor afartan sano taqriiban maalinta hijrada nabiga wuxuu ka horreeyey dhalashadiisa afartan sano taqriiban oo ka horreeyey wuxuu geeriyooday oo la dilay abuluulaat almajuusi allaciin ninka isaga ah ayaa wuxuu dilay labaatan iyo saddexda hijrada nabiga marka caleyh salat slam sanadkii dilxija gabagabadiisa ayuu dilay isagoo salaada fajar ku jira magaciisa waa taqaanaa cumar ibn اkhaaab ibn nufayl ibn cabdilcuza alcadawi alqurashi waxyaaba badan oo tiro badan ayaa lagu xusaa muwaafaqaad badan oo qur-aanka uu ku waafaqay ayuu leeyahay oo nabigu ku yiri nabi allow saamaa la yeelo ilaahayna subxana watacala ayad uu kusoo dejiyey sidoo kale taqwiimkan hijriga oon maanta lena kun afar boqol iyo soddon iyo sideed ayaan maraynaa ninka bilaabay isaga weeyaan radia allahu tacala anhu arda diiwaanka islaamka iyo rajistara islaamka ninka bilaabay yuu ahaa wax axkaam badan oo mxuu ahaa amaba ijtihaadkiisi iyo wakhtigiisii ha amaba zamanka nabiga calayi slat intuu ikhtiraaxo keeno kadibna diintii iyo sharciga ha waafaqe ayuu leeyahay weyaan mulham haddii ummaddaanu ku jiri lahaa cumar ayuu ahaan lahaa radia allahu tacala anhu arda shaydaankan aad buu uga fogaan jiray nin sahlan ma ahayn radia allahu tacala arda marka sayid cumar ayaa xadiidkaa wariyey baabu islaam yahdimu maa qablahu islaamka wuxuu burburiyaa uu dumiyaa maa qablahu dembiga ka horeeyey oo inta ee aan la soo gelin ka hore qofku wuxuu sameeyey wuu dumiyaa weyaan xadiidka saddexaad wa an abi shamaasata almahriyi qaala wuxuu yidhi radi raximah llah qaala wuxuu yidhi xadarnaa waxaan nimid cumara am camr ibnulcaas ayaan u nimid wa huwa isagana fii siyaaqati almowt geerida ay ku soo xaadirtay oo nafti laga qaada weeyaan fa bakaa wuu ooyey camr ibnulcaas caasi awiilan waxawala wuxuu u jeediyey wajha wejigiisa ila ljidaari derbiga ayuu ujeediyey fa jacala markaasuu gudagalay ibnuhu wiilkiisa yaquulu inuu yidhaahdo yaa abatah aabow ama basharaka muyuusan kuu bishaaraynin rasuululah rasuulka alla sala allahu calayh waali wasalam bikada saasoo kugu bishaaraynin oo wanaagaas kuuma sheegin ama basharaka rasuulu llaahi sala allahu alay slam bikada rasuulka alla soo waxa waxaa kugu bishaaraynin oo wanaag iyo khayr kuuma sheegin weeyaan qaala wuxuu yidhi faaqbala wuxuu soo jeediyey biwajhi wejigiis ayuu wiilka xaggi usoo jeediyey fa wuxuu yidhi ina afdala maa shaykan ugu fadliga badan oo nuciddu aan diyaarsanna oon muxuu ahaa wadanno oon alla la hortegayna shahaadatu an laa ilaaha ila allah waa shahaado qirtaan aan qirna alla xaq lagu caabudlagu eh, caabudo inaysan jirin allah xaqa lagu caabudo mooyane allah mooyane wa anna muxameda nabi muxameda rasul rsulka alla inuu yahay inii aniga qad kuntu waxaan ahay calaa adbaaqin xaalado ayaan ahaa iyo arrimo ayaan ku sugnaa alaaan saddex xaaladood ayaan soo maray aan ku sugnaa weyaan laqad ra'aytunii waan is arkay tii koowaad ayuu ka warramaya wamaa axadun qofna ashadda mid darnaan badan uusan ahayn buqdan xagga carada lirasuul rasuulka alla loo carooda minii xaggayga qof nabiga iga cara badan oo iga nacay badan iyadoona jirin ayaa soo martay weyaan o walaa axaba mid looga kalgacaylo badan ilaya xaggayga an akuuna inaan ahada qad istamkantu mid ka fara buuxsaday oo sah faraha ugu qabsaday weyaan ka fara buuxsaday minhu nabiga xaggii sal slm oo faqataltu kadibna aan dilo nacayb iyo tamanin iyo raadin aan raadina inaan mar un gacmaha intaan la haleelo oonan ka gacmo buuxsada kadibna aan dilo xilligaas ayaan soo mari weyaan o falow muttu haddaan dhiman lahaa calaa tilka alxaal xaaladda ayada la kuntu waxaan ahaani lahaa min ahli naar ahli naar ayaan ahaan laha weyaan falama jacala allahu alla markuu yeela alislaam islaamnimada fii qalbii qalbigayga ataytu nabiya nabiga imi sal slam faqultu waxaan ubsud yamiinaka nabi allow midigtaada fidi faliubaayicka aan kula mubaayacoood aan kula ballama islaamnimada aan kugula ballamaya weyaan inaan muslim noqona weli muslim toosan oo diintan muxuuha u dhinta oo dhib u mara inaan noqona ayaan muxuuha kugula ballami gacanta ii fidi fa yamiinahu nabiga midigtiisa uu fidiyey qaala wuxuu yidhi ninkii ahaa shamaas almihri mahri qaala wuxuu yidhi camr cafwan camr ay laftiisa ayaa hadli weyaan qaala wuxuu yidhi faqabadtu waxaan qabtay yadii gacantayda ayaan marka gadaal u qabtay weyaan gacantii ayaan marka inaan soo taaga sooma inana markaas gacantii gadaal u dhigtay qaala wuxuu yidhi maa laka ya camr camrow maxaa kugu dhacay inaan gacanta kuu fidiyaad ifartay gacantiina waad laabatay say waxu jiraan qaala wuxuu yidhi qultu waxaan aradtu waxaan doonaa an ashtarita inaan sharti xirto nabi allow inaan sharti xirta ayaan doonay weyaan qaala wuxuu yidhi tashtaridu bimaada mxuu aha badaas zaaido ka dhiga tashtaridu maada maxaad shardisanaysaa weyaan tashtaridu maada qur in badan ku jirtaa weyaan in mxuu aha aayadaha sila la yihahdaa zaaid lama yihahdo qur laakiin sila la yihahdaa marka way ku jirtaa tashtaridu maada weyaan culamada qaarna waxbay luqluuqayaan laakiin sida wanaagsan in tashtaridu maada la yihahda ayaa haboon qultu waxaan idhi an yuqfara lii dembigayga in li dhaafo hore oon la imaaday qaala wuxuu yidhi ama calimti miyaadan ogeyn camrow ana alislaam islaamnimada yahdim inuu dumina uu burburina maa kaana qabla wixii ka horreeyey oo dembi ah inuu burburina sooma ogid wa ana alhijrat hijrada oo mxuu ahaa daarulkufr laga soo haajiro daar islaam loo haajirana tahdim in ay burburinaysa maa kaana qablah wixii ka horreeyey wa ana alxaj xajkan yahdim inuu burburina maa kaana qablahu wixii ka horreeyey sooma ogid weeyaan wamaa kaana ma ahayn axadun qof waa wamaa kaana ma ahayn axadun qof axaba mid la kalgaceylo badan yahy ilaya xaggayga min rasuuli rasulka al sal slam walaa ajala mid la weynayn badan yahay fii cayni indhahayga minhu xaggiisa ama indhahayga ay kaga weynaan badan yihiin aad baan u weynayna wey nabiga alai sla slam wamaa kuntu mahan utiiqu mid awooda an abla inaan buuxiyo caynaya labadii indhood minhu inaan nabiga si toos u fiiriyo ma awoodi karin weyn ijlaalan liajli ijlaalin lahu ijlaalan lahu weynayn aan weynayn lahu isaga nabiga alai sl slam walow suilta an aifahu nabiga inaan tilmaamo maa aaqtu maan awoodeen ila indhaha kama buuxin jirin lianii aniga lama kun mehen amla mid buuxiye caynaya labadii indhood minhu xaggiisa walow muttu haddaan iman lahaa calaa tilka alxaal xaalad ayada la rajowtu waxaan rajayn lahaa an akuuna inaan ahaday min ahli jannati ahli jannada inaan kamid noqda ayaan rajayn lahaa intaas isagoo sameeyey ayaa haddana jannadii ma huba saasaan rajo ka qabila ayuu leeyahay kow xaalad saddexaad usoo gal marka uma intaa kadib weliinaa waxaa noola dhiibay ama weliinaa waxaan waxaan tawalinay oon gacanta ku qabanay ashyaaa shayaala iyo waxyaaba maa adri aanan ogeyn maa xaali xaalkayga wuxuu fiiha iyada madaxnimo badan ayuu qabtay waa ninkii furay masar oo madaxda ka ahaa oo wax badan hazawaad badan galay hawlo badan muxuu aha eh, qabtay weeyaan uma intaa kadib alina waxaan eh, gacmaha ku qabanay oon gacanta la galnay ashyaaa waxyaaba ma adri aanan ogeyn maa xaali xaalkayga fiiha wuxuu iyada gudaheeda yahay fa ana aniga mitu haddii aan dhinto marka saddexda xaalood markuu sheegay ayuu dardaarmay marka faidaa ana aniga mitu haddii aan dhinto falaa tasxabnii yay iraacin naaixatun naag ooyeyso iyo wax ooyay raacin walaa naaru naarna ay mxuu aha dab yaali faidaa dafantumuuni haddii aad iduugtaan fashunnuu ku shuba calaya dushayda aturaaba carada igu shuba weyaan igu hoobiya shannan shubitaan uma intaa kadib aqiimu ku nagaada xawla qabri qabrigayga agtiisa iyo gagaarkiisa hareerihiisa qadra maa shay qadarkii ku nagaada tunxaru la gowraca juzuurun jazuurun geel la gowraca hal ama naaqo laga gowraca weyaan oo yuqsama la qaybi lamuha hilibkeeda laga qaybiy weyaan maxaan u yeelaysaan arrinta ayada xataa astanisa ilaa ma aan inka weheshado bikum adinka si aan idin weheshado weyaan aw andura kadibna aan hubsado oon fiiriyo maadaa waxa ama shayga aan uraajicu u jawaaba bihi isaga rusul rabbii rabbigayga rusushiisa oo malaa'igtii su-aashii weydiinaysay ilaa jawaabtooda aan ka hubsado adinkan aad weheli noqotaan joog ayuu leeyahy waa ijtihaad minhu radia allahu tacala canhu arda xadiidkan marka waad aragtaan maxalushaahidka muxuu yahay alslaamu yahdimu maa kaana qablahu islaamka waxa wixii ka horrey maanta annaga muslimiinta ku dhalanay bifadli caza wajal haddii aad maanta qof weligiis islaamnimo aan ka ab ka ab ulahay inaad soo islaama ood hadda laa ilaaha ila allahu muxamedun rasul lah waxasuna islaamuhu annaga waa naga wada wanaag badnaanaya maxaa yeeley dembiba ma lahan waa faaruq eber weeyaan hadda ayuu marka tirada loo bilaabaya baabuur cusuboo hadda la soo deji oo zero mylg maylja ah. weyaan eber waxba aan lahayn annagana intaan marayna waa taqaanaan annaga laftanaga la socda aad bay u fudud inaan muxua ah meesha gaarno bifadli illah caza wajal altawbatu khalaas ayaadna waa tirtiraysaa hadda zero waan kasoo bilaabi karnaa eber waan kasoo bilaabi karnaa xayaatadeenna weyaan alxamdu lilah rabbi alcaalamiin xadiidkaas eh, waxaa wariyey ninka la yidhaha camr ibn caas ibnu wail ibnu haashim asahmi weeyaan ninkaas waxaa lagu magacaaba daahiyatu quraysh reer quraysh ninka halista aha ugu caqliga badnaa oo ugu dadnimada badnaa uga aftahansanaa ayuu ahaa weeyaan lidaalika meel kasta oo mufaawadaada amaba wadahadalla quraysh iyo muxuu ahaa saxaabada amaba nabiga udheey alayhi sala slam in badanoo ka mid waa loo diri jiray nin sahlan maahayn xitaa waad garanaysaan xilligii sayid mucaawiya radi allahu tacala anu wa sayid cali ay isku hayeen arintii mxuu ahay eh, eh, ijtihaadka ahayd oo waaqacaadkii dhibka badnaa ay dhaceen eh, taxkiimka raggi galay dhanka sayid mucaawiya waxaa ka socday camar ibnu caas radia tacala anhu arda dhanka sayid cali waxaa ka socday abi muuse alashcari radia allahu tacala anhu arda waad garanaysaan marka nin sahlan ma ahayn daahiyat quraysh ayaa la jiray magaalada mxuu ahaa madalka masr isaga ayaa furay wuxuu dhashay shan iyo afartan hijrada nabigeena alai sl slam ka hore ayuu dhashay taqriiban wuxuuna geeriyooday saddex iyo afartanka jirada alayhi salatu salaam xadiidka afraad can abi hurayrata radi allahu tacala canhu arda can rasuuli illaahi sala allah slam anahu rasuulka alle qaala wuxuu yidhi ku dhaartay nafsii naftayda ama nafsu muxameda nebi maxamed naftiisa ay ku sugantay biyadihi yadun taliiqu bijalaalihi wacadamatihi wa kibraayihi wa sulطaanihi waa gacan alla subxana wa tacala u qalanto oo cid kale aan qalmin weeyaan gacantaada hakumasayni gacan bini aadan laa yasmacu ma aniga axadun qof ima maqlo laa yasmacu ma aniga rasuulnimadaydiiy soo bixitaankayga axadun qof oo min hadi ummati ummadan ka mid ah yahuudiyun yahuudi walaa nasraaniyun nasraani uma intaa kadib yamuutu geeriyooda walam yumin aana rumayn biladii islaamnimadii diintii ursiltu bihi lila soo diray ilaa haddii arrinkaa ay dhacdo oo arrinta ayada ninkaa uu sameeyo kaana wuxuu qofka asaga noqdaa min ahli naar ahlunaar ayuu noqdaa weyaan idan islaamnimada waxaa weeyaan waxaa laazim ah waman marba haddii nabi maxamed alayh sla slam lasoo saaray oo nabi maxamedna muxuu ahaa dadkii e, nabinimis ay gaartay waxaa laazina qof kasta oo adduunkan ku sugan ama yahuud ha noqdo ama nasraani ha noqdo ama ummad kale ha noqde inuu rumeey hadduu rumayn waayo soo maahan ahlunaar ayuu noqdaa weyaan waa arrin halis oo khatar ah meel kasta talnimadu ay gasha hadda waad garanaysaan waxaa rumowday hadalka nabiga alayh slat slaam walaa yadacu allahu beyta madarin walaa wabarin ilaa adkhalahu hada diin bicizi casiizin w dul daliil oo kamaa qaala sala allah alay slam diintan ilaahay subxana wa tacala meel walbuu gaarsiinayaa guri kasta ama dhoobo ha noqdo amaba mxuua ha noqdo guri buush ha noqdee allah subxana wa tacala diintan waa gelin doonaa waxaa weeyaan mid cizo iyo cizanimo sheegto cizadiis ha noqoto amaba dulli ha ku gala weyaan ama cizi ha ku gala ama dulli ha ku gala si uu ku janaladii wixii ah ku wada xareeyey islaamnimada meel marka lagu moogyahay hadda maanta ma jirto weyaan ciddii marka islaamnimo maanta aanan qaadanin halis ayay ku jirtaa weyaan in mxuu ah kaana min ahli naar min asxaabi naar inuu noqda ayuu khatar ugu jiraa weyaan oo ahlu fitra in la helo ahlu fatra in la helo aad bay u adagta hadda weyaan xadiikaas waxaa wariyay abu hurayra radi allahu tacala anhu arda cabdiraxmaan sakhr dawsi ayaa la yihahdaa wuxuu dhashay sagaaliyo tobanka jirada nabigan ala sl slam intaa inaan la gaarin geeridiisana waxay ahayd todoba iyo kontonkii ama sideed iyo kontonkii ama sagaal iyo kontonkii sida raajixa taqriiban waa todobad iyo kontonkii jirada nabigeen alayh slat waad garanaysaan ninkaas raawiyat lislam baa loo yaqaanaa kutubadan waa laga qoray mustashriqiinta qolyahan islaamka inta bartay inay dumiyaanna u bartay oo gaalada ahaa oo qarnigii toba iyo todobaad iyo tobanaad soo dhaafnay in badan mxuu wax badan alifeen waxay xoog aad u saareen iyaga iyo macal mxuuaha sayntooda iyo kuwa daba socda islaamka sheeganaaba aad inay um, abu hureyre tacniyaan duraan in axaadiis badan u been abuuray ay sheegaan laakiin rag baa u istaagay jazahum allah khayran oo kutubo badan iyagana raddi ah ka qoray raawiyat alislam baa loo yaqaana marka intaana islamnimada inay dumiyaan weyan lan islaamka qof kuu keenay haddii la yidhahdo bukhaari beenaalow ahaa muslimna beenaalow aha tusaale maanta ayagoon saxaabo ahayn maxay noqonaysaa marka inaan kitaabkan tuurna kitaabka muslimka saxiix muslimka saxiix bukhaariga in la tuuro iyaga marka hadafka ay lahayen waa arrinta iyada in la tuura abu hurayra lix kun oo xadii u wariyna axaadiistiis taqriban lix kun oo xadiis weyn u wariyey nabiga ka wari alai sl kun oo xadiisna badda lagu dara waa khatar mogta marka ninkaas ayuu ahaa radia allahu tacala anhu arda wuxuu ku soo islaamay ninka la yidhaha atufayl ibnu camr addawsi oo nabiga calai slat isagoo marka ayada soo baxay dhowr qof ay nabiga ay raacsan yihiin u yimid oo islaamay kadibna nabiga u wafaray inuu reerkiis ku noqdo ninka asaga ayuu kusoo islaamay hooyadiina waad garanaysaa si ay kusoo islaamtay inay nabiga xataa marka qaar cay ula tagtay kadibna aad u murugooday uu nabigu yimid calai slat kadibna uu yihi nabi allow hooyaday ayaa mxuu aanu tagay hadal aad aanu nacaana waa ia maqashiiso adig kugu saabsan ee allah subxana wa tacala ii barin inu alla soo hanuuniye markaasuu nabigan wuxu yidhi alai slat slam allaahuma ahdi umma abi hurayra wuu noqday iyadoo qabaysanaysa oo diyaargaroobaysa ayuu tagay markaasa waxay ku tiri ukaadi joog biyo iyo waxbaan maqlu yiri wax daadana markaasa waxay ku tiri joog markii ay dhammaysay oo qabayska dhammaysatay dharar fiican xiratay ayaan usoo galay markaasa waxay tiri ii nabiga ama waa islaamtayba way islaamtayba marka abu hurayra ninkaas ayuu ahaa radi allahu tacala anhu arda wuu suuxi jiray baahi ayuu la suuxi jiray heer markii dambe qoryaha carabta durash ka imaada oo reer baadiyaha ay u arkaan qof waalan kadibna qoorta kaga istaagaan oo yidhahdaan dadka waalan haddii qoorta lagaga istaago wuu caafimaada waxyaaba nocaas ay aaminsanaan jireen heerkaasuu mari jiray yani qisadiis aad bay u dhertay radia allahu anhu arda marka ummaddan xaq badan oo la koobi karin ayuu ku leeyahay isagii saxaabada kale midka baabu man maata qofka geeriyooda ayuu baab yahay cala tawxiid tawxiid ku geeriyooda dakhala aljannata jannadaal inuu gali weeyaan xadiidka hanaad can abi darin waxaa lg radi allahu tacala anhu ardahu qal wuxu abi der abu der waxaa weya ninka la yihahdo jundub ibnu janaada weeyaan alkhifaari ninka afaraad ama ninka shanaad ayuu ahaa oo soo islaama radia allahu tacala canhu ardaa wuxuu geeriyooday soddon iyo labada hijrada nabigeena aleh slat slam xadiisu nabigeena ka wariy alay slat slam waa laba boqol iyo ko iyo siddeetan xadiid abi der qala wuxuu yidhi qala rasul rasulka wuxuu yidhi sala allah alay slm atanii waxaa yimid aatii mid yimaada ii yimid min rabbi rabbiga iga yimid fa ahbaranii wuxuu ii sheegay nabigaa sheegay alai slat slam aw qaala wuxuu yidhi basharnii wuxuu igu bishaarey annahu man maata qofkii geeriyooda oo min ummatii ummadayda ka mid ah laa yushriku aanan la wadaajinayn bilaha la weyne shayan shay dakhala aljanata jannada layuu gelaya weyaan qultu waxaan idhi wain zanaa haba zinaysta wain saraqa haba tugooba oo ha hado qaala wuxuu yidhi wain zanaa haba zinaysto wain saraqa haba xada weeyaan xadiidkaas marka waa xadiid cadiima qofka marba haddii aad waxaa weeyaan shirki ka fogaada towxiidna uu la imaado jannada alla yaa ma'aalkiisa iyo meesha u dambaysa noqon doonta wain zana wain saraqa culimada in badan waxay ku fasirayaan waxaa dhici karta inuu rabbi iska cafiyo kow cafwiga allah lama koobi kara kow tan labaad in shafaacatu shaaficiin qolyaha shafeeca oo nabi maxamed ugu muxuu ahay sareey darajo sarreeya inay u shafeicaan saa uu janno ku gala sidoo kale in tathiir lasoo mariya oo inta la cadaabo kadibna muddo uu naarta ku jira kadibna laga soo saara kuwa iyagana aaday u badan yihiin si ay ahaataba aakharkiisi iyo maalkiis janno ayay noqonaysaa weyaan walow zina la yimaado muxuu aha walow xaditaan ha la yimaado markii laga soo gudo kadib amaba allah fadligiis subxaana wa uma shafaaca iyo wixii la midka ah lagaga soo saara weyaan nacam xadiidka lixaad wa can anas bn malikin radi allahu tacala canhu anas bn malik waa taqaanaan abi xamza ayaa la yihahda anas bn malikin annajaari alkhasraji khadama nabiy sal sl cashra siniin toban sana ayuu nabigu khidmay alayh salatu salaam axaadiista eh, u weli waa ilaa laba kun iyo laba boqol iyo lix iyo sideetan xadiid waa muktiriinta ragga axaadiista aadka u badan nabigeena ka wari alayhi salatu salaam eh, nabigu waad garanaysaan khidmada u khidmeeyey waxa u keentay hooyadiisa ayaa u keentay weliba in loo duceeyo agtir maalahu waladahu waadkhilhu ljanna saddex shay baa lagu duceeyey in ilaahay maalkiis u badiya awlaadiis u badiya janna la geliya ilmihiisa ilaa boqol iyo dhowr ay gaareen heer uu kala garan waayo heer uu kala garan waayo maalkiisana timirtiisa waxaa weeyaan laba jeer ay dhali jirtay hal mar bay bishi muxuu aha timirta madiina iyo timirta guud ahaanba sanadkii ay muxuu miro ka baxaan timirtiisa laba sana laba muxuu aha laba jeer ay dhali jirtay weeyaan oo ay muxuu ahaa miro bixin jirtay wuxuu geeriyooday hijrada nabigeena alai slat slaam sagaal eh, saddex iyo sagaashankii markii ay ahayd anas wuxuu leeyahy an anas ibn malik radi allahu taala an nabiya nabigeena sal l slm mucaadun mucaad ibnu jabal can anas ibni malik waxaa laga radi allahu tacala canhu ana nabiya nabigeena sala allahu alayh waali waslem wa mucaadun mucaad ibnu jabalna culimada wuxuu ka mid yahy saxaabadii waa noo imaan doonaa in sha allahu tacaala radiifuhu uu gadaal ka saaran yahay daabadii uu saarnaa dameerkii ama faraskii uu nabiga saarnay alay sl slam ayuu gadaal ka saarnaa cala araxli rarada iyo kooraha ayuu gadaal kaga saarnaa weyaan qaala wuxuu yidhi ya mucaad mucaadow ibnu jabal qaala wuxuu yidhi mucaad labayka ku ajiibay yaa rasuula rasuulka allow ijaabatan bacda ijaaba ajiibitaan ay ajiibitaan ka dambaysa weeyaan wa sacdayka dhurayntaada lala qaba allaahu caza wajal yuscidu cibaadahu allah isaga ayaa dhureeyo oo u nicmay oo u barwaaqeeyo oo wanaag oo dhan siiya addoomihiisa iscaad inuu qofka la dhureeyo oo muxuu ahay dhur wanaag u helo yaa keeno allah sacdayka weeyaan labayka afwan afwan wa waa arrinta ayada dib baan ugu noqonaya sacdaynkaas waxaa xadiid kale noo imaan doonta insha allahu tacaala oo addoonka uu dhihi doono waa sacdayk oo rabbi loola jeeda subxaana wa tacaala ayaa noo imaan doonta insha allahu tacala tan nabigaa loola jeeda alayh slat marka marka halkan wasacdayka laftiisa wax badan buu muxuu ahaa ka geystay dhuraynta ummadda oo tabliiqa xaggeeda kaga geystay wasacdayka iyo sacaadaad i wanaagaada lala qabo weyan taan marka halkaas lala soo aado bedelkii la dhihi lahaa dhurayntaada haddii la dhaho laftirkeedana ay majaaz ahaan loo dhihi karo laakiin dhurowgaada lala qabo weyaan labayka ku ajiiba yaa rasul rasuulka allow wasacdayka dhurowgaada lala qabo weyaan oo muxua mid dhur wanaagsan aad tahay qaala wuxuu yidhi yaa mucaadu mucaadow qaala wuxuu yidhi labayka ku ajiiba yaa rasuul wasacdayka alaaan saddex jeer ayuu yidhi qaala wuxuu yidhi maa min axadin qof ma jira yashhadu qira an laa ilaaha ilaa xaq lagu caabudo inaysan jirin ila allahu alla weyne mooyane wa anna muxameda nabi muxamed rasul rasulka uu yahay sidqan run min qalbii qalbigiis uu muxuuah runnimo kaga dawaaqa weeyaan ilaa haddii ay jirto ama kaga caqiidaysan yahay weeyaan ilaa haddii ay jirto miya xarama allahu allabaa ka xaran yeela xaramahu llahu allah ka xaran yeela cala naar naar ka xaran yeela weyaan naar inuu gala ilahay baa ka xaran yeeli marba haddii aad qaala wuxuu ya rasuul lahi afalaa uhbiru bihi nnaas dadka miyaan u sheegaynin maan u dadka oo faystabshiruu ha bishaaraystane qaala wuxuu idan haddii aad arrinkaas samayso yatakiluu bishaaradaas ay tala saaranayaan oo camalka ka tegayaane ha u sheegin mucaadow markaasaa nabiga muxuu ahay rawigu raawigu wuxuu leeyahay wa ahbara biha mucaadun mucaad arrinka asaga iyo bishaarada ayada ayuu sheegay mucaadun cinda mowtihi markuu dhimanaya agteeda ta'auman ay khawfan min alimi isagoo ka baqa inuu dembaabo oo kitmaanulcilmigi cilmigii uu nabigu udhiibay ala sla slam qarintiisa in loo ciqaabo isagoo ka baqi ayaad maalintaad geeriyoonay ayuu sheegay agteeda weeyaan radia allahu anhu arda marka waa bishaaro aad weyn wabashir ilmuminiin waa xaqiiqatan waxaad weyn wabashir ilmuminiin tana dhaba qofkii laa ilaaha ila allah sidqan run markaad laa ilaha illa lahu tacala qofka u sidqan min qalbihi wax oo xumaana xaggu iska dhegaya soo ma ogediin sida dhabta qofka marba haddii laa ilaaha ila allah qalbigiisa sidqan min qalbihi ay ka noqoto oo dhab aad u aamino xumaanba kuma dhaqaaqayaba jannadiisi bannaanka ay taalla insha allahu tacala haddii laakiin sidqi ay ahayn intuu ku dhacaya intuu farataynaya intuu ku dhacaya waxaasu wamaa uh, ilaa dalika marka sidqantaas ayaa wax walba waxay u noqonaysaa xijaab iyo difaac u noqonaysa weyaan ayib an jaabirin waaa radi allahu tacala anhu arda jaabir bn cabdilaahi wayaane waan jaabir waxaa laga wari jaabir ibni cabdilaahi ibnu camr ibnu xaraam alansaari alkhasraji wuxuu dhashay lix iyo tobanka hijrada nabiga intayna dhalin ka hore hijrada nabiga wuxuu ka horreyy lix iyo toban sano ayuu ka horrey weyaan wuxuuna geeriyooday sideed iyo toddobaatanka hijrada nabigeena calai slat slam mukiriinta axaadiista badan wariyay ayuu ka mid yahay kun shan boqol iyo afartan xadiid ayuu nabigeena ka wariyay calayhi salaatu wasalaam axaadiistaas la wari waa laiswarin doonaa ikhwaani axaadiista la wariyey oo saxaabada la sheegi doono muktiriinta waa la iswarin doonaa saha loola socdo waxyaabaha laisweydiin doona ay ka mid tahay insha allahu tacaala xadiidka weliba khaasatan ragga muktiriinta iyo muqiliinta ragga wax axaadiista badan wariyey iyo ragga axaadiista yar wariyey in badan oo ka mid su-aalaha way ku imaan doonaan insha allahu tacala markaa loo baraarugsanaada yaan loo malayn in laiska hadlo oo kadibna aan laiskugu soo noqonaynin waa laiskugu soo noqon doonaa insha allahu tacaala ninkaas saxaabigaas jaabir bin cabdillahi wayaane qisooyin dheer ayuu leeyahay axaadiis badan israaga ha noqdeena axaadiista xajka ha noqdeena iyo nabigeena caleyhi salaat slaam mar uu muxuu ah intuu rito ka iibsaday qiso dheer asna lahaa oo weliba axkaam badan ay ku jirta ayuu leeyahay radia allahu tacala anhu ardaa waxaa kaloo qisadiisa cajiibka uu leeyahay inuu geeriaabbihiis geeriyooday cabdilaahi bn camr xaraam radia allahu tacala anhu ardaa inuu ku geeriyooday uxud oo lagu dilay weliba saxaabada ay dileen kadibna sagaal gabdhood aabihii uu ka tagay islaan aad ugu weyn oo mxuu hayu noqon karta u guursaday kadibna nabigeen ku yidhi alai slat slaam war maxaad u guursan weyed gabar yar ood la ciyaarta oo kula ciyaarto ood la qosasho oo kula qosasho markaasuu yidhi nabi allow sagaal gabdhood abbahay ka tagay marka inaan gabar yaroo foodlay ayaga la ah oo is muxuu aha isku kadeedmaan inaan u keeno ayaan diiday sidaa darteed islaam weyne u shallaysa oo xaaladooda ka warraysa raaxadiisii meel iskaga turay nabigu u duceeyey calayhi salat slaam makaanada ayadaana aad iyo aad buu ugu ilaalin jiray radia allahu tacala anhu arda an jaabir waa radi alahu taala anhu arda qal wuxu uhi jaabir ata nabiya nabiga waxa u yimid sal l slm rajulu nin baa u yimid faqala wuxuu ya rasul lah rasulka allow mal muujibataan labada waajibiyo oo janno iyo naara waajibiyaan wa laba shay oo midna janno waajibisa midna naar waajibisa wa fa wuxuu yidhi nabigeena cala sla slam man maata qofkii dhinto laa yushriku aan la wadaajinayn laa yushriku aan la wadaajinayn billahi alweyne shayan shay ama waxna dakhala aljana jannada ayuu geli qofkii dhinta isagoona alla waxba la wadaajinaynin qalbigaada salaada qur haddii ay kusoo dhacda waa lagu fiirinayaa eh, waa la wadaajin mata maaha ya salaadii waa lagu fiirinaya ummad baa kuu jeeday bal aad u qurxi oo rukuucdii aad u taag oo sujuuda aad u taag oo qirada dheeray wamaa ilaa daalika wax la wadaajin mata bis maaha halis waa marka masaladaas muhiim wa wa la midka waman maata qof gariiro yushriku isagoo la wadaajina bilah alweyne shayan shay dakhala naar naar ayuu galay asna weeyaan baabu xataa yaquulu laa ilaha illa allah baabkan wuxuu u baab yahay xadiidka nabigeena ala sl sl qayb ka mid a ah, xataa yaquuluu ilaa ay ka yidhaahdaan laa ilaaha ilaa xaq lagu caabudo ma jira ila allah la weyne mooyane marka halka ay yidhaahdaan waxaa noo imaan doonta inay muslimiin dhaba noqon doonaan marka ayadaahna dhiigooda iyo maalkooda uu mxuu ahaa xaaraan noqon doon in la aan la ogolen weyaan xadiidka sideedaad wacan ibni cumar radi allahu taala canhu ardaa wuu noo soo hormaray ibni cumar haddii aan marba uu noo soo hormara saxaabiga hal mar aan sheegno laazim maa in lagu noqdo waa dhici karta inaan ku laabano laakiin laazim ma ahan an bn cumar radi allahu tacala canhuma ana rasul rasulka a sl sl qala wuxuu rsulka alle umirtu waxaa la iifanay an uqaatila annaas dadka inaan la dagaalama xataa yashhaduu ilaa iqraan an laa ilaaha ilaah xaq lagu caabudo inaysan jirin ila allah alla weyne mooyane wa ana muxameda nabi muxameda rasulah wiya rasuulka alle wayuqiimu ay ogaan asalaad salaada ay ogaan wayuutuu zakaa zakada ay bixiyaan faidaa facaluu haddii ay falaan dalika arrinka isaga casamuu waxay dhowreen minii xaggayga waxay ka dhowreen dimaahum dhigaalkooda inaan daadiyo iyo amwaalahum maalkooda inaan dhaca oon qaato ilaa bixaqi lislaami islaamka xisaanka xaqiis muxuu yahay waa zakadii iyo xuduuddii iyo wix la midka wa xisaabahum xisaabtoodana cala allah alla dushiisa ayaa ahaad subxana wa tacala isaga ayaa xisaaban doona ina ilay ina ina ina ina ilayna iyaaba ina aayad hagaajiya uma ina calayna xisaabahum nacam ayib baabu baabun الزmن اladي laa yuqbl fiihi اimaan wuxuu baabkan baab u yahay aزmn zamanka aladii kaasoo laa yuqbal aan la aqbalin fiihi isaga gudihiisa dhexdiisa iimaanun aliimaanu iimaanka la aqbalaynin waqti waxaa imaan doona si kasta haddii aad qofka iimaan iyo islaamnimo iyo taqwo iyo wanaag la imaada aan laga aqbali doonin kee weeyaan sheekhow xadiidka sagaalaad can abi hurayrata radi allahu tacala anhu ardahu raawiyat islam wayn qala wuxu yidhi abu hurayra qaala rasul rasulka ale wuxuu yidhi sala allahu aleyh ali waslem alaaun saddex idaa kharajna haddii ay soo baxaan laa yanfacu wax uma tarta nafsan nafc uma tarta aanan ahayn aamanat mid tulmaysa min qabl horaan aw amaba kasabat shaqaysatay fii iimaanihi iimaankeeda ku shaqaysatay khayran khayr ku shaqaysatay waxba uma tara weeyaan isaga ah kan koobaad uluucu shamsi qoraxda kasoo bixitaankeeda min maqribiha dhanka ay udhacayso way kasoo bixi doontaa bartamahay soo istaagi doontaa wayna noqon doontaa ummaddo dhan way wada islaami doonaan munaafiqiintao dhan way muminiinay noqon doonaan in alinta cusaad ahaa way tooba keeni doonaan laakiin mid laga aqbalaa lama arka haba yaraadee iwa dajaal dajaal hadduu marba soo iyo wadaabat lardi daaba soo bixi doonto oo nabigeena sheegay sal alla slam aayadda qur-aanka ah waidaa waqaca alqowlu calayhim akhrajna lahum daabatan daabata min alardi tukalimuhum ana annaasa kaanuu biaayaatina laa yuuqinuun daabada ayada shabada wadataa oo saasay wejiga dadka shabadaynaysa wayaan kaafir muslim ay ku dhufanaysaa ciyadan billah ilahay naga qabto subxana wa tacala inaan baladan gaarno marka saddexdaas marba haddii waxaa weeyaan la gaaro naf iimaankeeda waxuma taray weyaan xadiidka ama baab araxmaan araxiim baabun hada baabun baab weyaan wuxuu u baab yahay alraxmaan alraxiim allihii naxariista badnaa iyo allihii naxariista badnaa ayuu baab yahy weyaan baab araxmaan araxiim baabkan wuxuu u baab yahay alraxmaan alraxiim allihii naxariistay allihii naxariistay ama allihii naxariista badnaa allihii naxariista badnaa culimada qaar waxay dhihi jireen alraxmaan waa adduunkan naxariista loo naxariisana gaal islaamba araxiimna waxaa weeyaan naxariista khaaska oo muminiinta loo naxariisana alcumuum allihii naxariista badnaa allihii naxariista badnaa ayaa ka haboon xadiidka tobanaad can abi hurayrata radi allahu tacala anhu qala wuxu abu hurayra samictu rasuulah baan ka maqlay sala allahu aleyh waslm yaquul isagoole jacala allah alla wuxuu yeelay raxmata naxariista fii miati juzin boqol juz gudaheed ayuu ka yeelay w gudaheed ayuu ka yeelay ama jacala allahu raxmata miata juzin boqol juz ayuu ka yeelay faamsaka wuxuu ku reebtay uu ku haystay cindahu agtiisa tiscatan wa tisciina jusan sagaashan iyo sagaal qaybood ayuu rabbi agtiisa ku haysta weyaan isaga ayaa reebtay wa anzala wuxuu soo dejiyey fi lardi aradana jusan waaxidan hal juz ayuu kusoo dejiyey hal qayb fa min dalika ju juska isaga ah iyo qeybta iyada ah, halkaas naxariis ayataraaxamu lkhalq khalqiga iskugu naxariistaan weyaan khalqiga alla u oo dhan iskugu naxariistaan xataa tarfac ilaa kor kaga qaada alfarasu faraskii xaafilaha qoobkeeda can waladiha canugeeda khashyata an tusiibahu inay asiirto iyadoo ka baqaysa ay kor ugu qaadaa weyaan saasay ugu qaadaysaa inay ku istaagto libaaxay xataa canugiisa ugu naxariisanayaan masaskii ay ilmahooda ugu naxariisanayaan wamaa ilaa dalika marka halkaas naxariis ayuu rabbi soo dejiyey sagaal iyo sagaashan iyo sagaalka naxariis kale halkaas ayuu rabbi ku reebta subxaana wa tacaala wa fii riwaayati limuslim xadiidka mutafaqu ahaa moogta wa fii riwaayati limuslim wa ahara allahu alla wuxuu dibdhigay tiscan sagaal iyo sagaashan naxariisood yarxamu biha wuxuu rabbi ugu naxariistaa cibaadahu addoomihiisa ay ugu naxariistaa yowma alqiyaamati maalinta qiyaamo tiina waa lagu dari xataa xadiidka kow iyo tobanaad can abi hurayrata radi allahu tacala anhu qala wuxu yidhi abu hurayra qaala rasul rasuulka wuxuu yidhi sala allah alay slam lamaa qada allahu alla markuu abuuray qadaa khalaqa ayaa loola jeeda weyaan lamaa qada allahu alla markuu abuuray alkhalqa khalqiga kataba wuxuu qoray fii kitaabihi kitaabkiisa waa looxulmaxfuudkii fa huwa kitaabkana cindahu al agtiisa ayuu ahaaday fowqa alcarshi carshiga dushiisa suu ku ahaaday iyo siduu yahay iyo baabkaas qofku weydiiye bidcani baa lagu tuuray xaggaa loo tuuray wasu'aalu canhu bidca kayfiyatu majhuul walimaanu bihi waajib hadalkii imaam maalik waad garanaysaan waxaa ku qoran marka ina raxmatii naxariistayda halabat waxay ka hormartay oo ka dhaqday naxariistayda waxay ka dhaqday oy ka hormartay hadabii caradayda weeyaan oo carada alleh iyo naxariista alleh yaa horeeyo oo hormariyo qofku degdegi shaki malahan waa naxariista alle weeyaan xadiidka toban labaad can abi hurayrata radi allahu tacala anhu abi hureyra waxaa laga wari qaala inuu yidhi abi hureyra qaama waxaa istaagay rasul rasuulka la istaagay sala allahu aleh waslem fii salaatin salaad buu istaagay wa qumnaa waan istaagna macahu nabigaan la istaagnay faqaala caraabiyu nin reebaadiya wuxuu yidhi wahuwa isagana fi salaati salaad isagoo ku jira ayuu dhawaaqay alcarabu ashaddu kufran wa nifaaqa weeyaan waxyaaba badan baa ka halaabay qofka markuu baadiye ka yimaado uusan aqoon badan lahayn allaahuma arxamnii salaadii lagu jira wuxuu yidhi allaahuma arxamnii walaa tarxama u naxariisanan macanaa anaga macanaga iyo la jirkanagana axadan qof ha uu naxariisanan weyaan intanagu nagu koob naxariistaadoo dhanba annaga nagu koob falamaa salama nabiy markuu nabiga salaam noqsaday qaala wuxuu yidhi sala allahu alay waslem lilacraabiy reebaadiyi wuxuu yidhi laqad xajarta waxaad ciriirisay waasican naxariista alla waasica ahayd wasica wasicat kula shay waraxmatii wasicat kula shay naxariistii waasic ahayd ayaad ciriirisay ood meel yar kusoo koobtay yuriid wuxuu la jeedaa raxmat allahi naxariis alle weeyaan baabu baabu udcuunii astajib lakum baabkan wuxuu u baab yahay udcuunii ituuga oo i barya hadalka uu rabbi yidhi subxana wa tacaala astajib lakum aan idinka ajiibe ayuu u baab yahay weeyaan xadiidka saddex iy tobnaad can abi darin waxaa laga wariy oo noo soo hormaray can nabi wuxuu ka wari radi allahu can nabi wuxuu ka wariy sal allah alay slam fii ma xadiid yarwiihi fii ma xadiid rawaa uu ka wari nabiga calayi slat slam can illahi caza wajal alla uu ka wari tabaaraka wa tacaala anahu alla qaala wuxuu yidhi waa xadiid qudsi weeyaan yaa cibaadii addoommahayow inii aniga xaramtu waxaan xaram yeela adulma dulmiga aan xaram yeela calaa nafsi naftayda aan ka xaram yeeli inaan wax dulmiyo naftayda waan u diiday oon ka xaram yeeli weeyaan way ka nasahan tahay taqadasat can ulmi weyaan ulmi allau ka nasahayn subxaana wa tacaala wajacaltu waxaan ka yeelay dulmigii baynakum dhexdiina haddii aad bini aadamkii khalqiga tihiin addoomihii muxaraman mid xaram baan ka yaa cibaadii addoomahayo kullukum dhammaantiin daalun baadi ayaatiin ilaa man hadaytu qofkaan hanuuni mooyane fastahduunii iga hanuunin dalba ahdikum an hanuuniye qofkii alla uu hanuuniy unba hanuuni nacam waman yahdi illaahu fahuwa lmutad isaga ma hanuunsan yaa cibaadii addoomahayo kullukum dhammaantiin jaa'icun kuwa baahan oo gaajaysan ayaa ilaa man acamtu qofaan quudiyey mooyane fastadcimuuni iga quudin dalba ucimku aan idin quudinayaa yaa cibaadii addoomahayo kullukum dhammaantiin caarin kuwada qaawan oo dhar aanan wadanin ayaa ilaa man kasawtu qofaan hogiyey oo dhar siiyey mooyane fastaksuna igu hogin dalba aksukum idin hoginaya yaa cibaadii adoomahaygiyow inakum adinka tukhtiuuna waad gaftaan bileyli habeenka waa nahaar maalinta waana anigana afiru dunuuba dunuubta waan dhaafaa jamiican dhammaanteed waan dhaafaa weyaan dembi oo dhan xitaa shirkigii haddii qofku ka tooba keena ilah uu ka aqbalaya subxana wa tacaala towbadii fastafiruunii iga dembidhaafdembi dhaaf weydiista akfir lakum idin dhaafaya weyaan yaa cibaadii adoomahayw inakum adinka lan tabluu ma gaartaan ama uri dhibkayga inaad idhibtaan ma gaartaan oo fataduruunii aad idhibtaan kadibna walan tabluquu ma gaartaan nafcii inaad wax i tartaanna oo nafcii nafcigayga waxtarkayga oo fatanfacuni wax igu tartaan ma awoodi kartaan weyaan yaa cibaado addoommahayow low anna awalakum kiin idinkugu horreeyey iyo waakhirakum kiin idinkugu dambeeyey wa insakum insigiinna iyo jinnakum jinnigiinna insiga waa bini aadamka abcan kaanuu lahayn calaa atqaa qalbi rajulin nin qalbigiis kan ugu cabsi badan oo waaxidin keliya oo minkum aninka ka mid ah haddii aan ku noqdo yaa cibaadiyi addoomahay addoommahaygiyow low ana awalakum kiin idinkugu horreeyey iyo aakhirakum kiin idinkugu dambeeyey iyo insakum insigiina wa jinakum jinnigiina kaanuu ay ahaan lahaayeen calaa atqaa qalbi rajulin nin qalbigiis kan ugu cabsi badan oo waaxidin oo mid oo minkum adinka idinka mid ah haddii aad muxuu ahay ahaan lahaadeen ahaan lahaydeen dhammaantiin kiin idinkugu horreyey kiin idinkugu dambeeyey oo dhammaantiin qof cabsada qalbi qof uu leeyahay oo keligii ah qalbiga nabi maxamed ka soo qaad sal slam hadii aad dhammaantiin sida nebi maxamed oo kale ahaan lahaydeen xagga cabsida iyo alla mxu ka baqitaanka maa zaada ma kordhiyeen dalika arrinka isaga iyo cabsida ayada oo dhammaantiin isku wada raacdeen fii mulki boqortooyadeedi shay in shay kuma kordhiyeen weeyaan yaa cibaadiya adoomahey low ana walakum hin idinkugu horey waakhirakum hin idinkugu dambeeyey wainsakum insigiin wajinakum jinnigiin kaanuu ay ahaan lahayn calaa afjari qalbi rajulin qof qalbigiis kan ugu faajirnimo badan ugu muxuu ahay gaalnimo badan oo waaidin oo mid oo minkum idinkwaaxidin oo keliya e maa naqasa wax kama nusqaamiyeen oo wax kama dhimeen dalika arrinka asaga min mulki boqortaydi shayan shay kama nusqaamiyeen dhammaantiin haddii aad fircoon oo kale la noqon lahay tusaale iyadan ciyaadan bilah oo khalqiga oo dhan jinniga insiga aysaa noqon lahaayeen alla boqortadiis waba kama dhinkamamxuaha kama dhinteen arrinteeda weyaan yaa cibaadiya addoommahayow low ana awalakum kin idinkugu horrey waakhirakum kin idinkugu dambey wainsakum insigiin wa jinakum jinnigiina qaamuu haddii ay istaagi lahaayeen fii saciidin meel bannaan waaxidin ee keliya oo fasa'aluuna kadimi ay weydiistaan nin walba waxay weydiista nin dhulkan iyo wixii alla wixii saaran ay weydiista iyo mid muxuua janno i weydiistay mid badbaado naar weydiistay mid maal i weydiistay mid awlaad i weydiistay wamaa ilaa dalika nin walba dalabkiisa uu arjigiisa u qadimto oo fasa'aluuni kadimi ay waxay weydiistaan oo fa acdaytu ansiya kulla insaanin qof la arkaba mas'alata wuxuu i weydiistay ansiya maa naqas wax kama kama dhineen kama dhimeen dalika siinta ayadaa mima cindii agtayd waxaadi ilaa kamaa yanqusu siduu u nusqaamiy ood waxa dhima almikhyatu cirbadka ama cirbadda idaa udkhila haddii la geliy albaxru bad cirbad hadii bad la geliy waxba ka nusqaamisaa maya weeyaan suuragal mayna wax ka nusqaamiso sidaasoo kale wey wax siinta aan bixiyey dhammaantiin aan siiyey yaa cibaadiya addoomahayow inamaa in kale hiya iyada acmaalakum camalkiin iyo shaqooyinka aad qabateen weyaan uxsiiha lakuma idiin koobaya camalka aad qabanaysaan adunka aad ku qabanaysaan oo saacadihii laydin siiyey ilan qof walba contract ayaa la siiyey meel fulaan ayuu ka bilaabanaya meel fulaan ku dhamaanaya qofka marka hadda shaqo laga qora waxaa leeyahy adiga saddex sano contracta lagu siiyey oo caqdi lagula galay adiga waxaa leeyahay ilaa aad ka ritaaya ood muxuu ahaa konton iyo shan sano ama lixdan sano ka gaartaa laleeyahy sidoo kale weeyaan adduunkan marka qofka marka la keenay contractyaa la siiyey maalinta u dhashay ilaa lixdan sanaad gaari doontaa kontonaad gaari doontaa soddonaad gaari doontaa labaatanaad gaari doontaa ka yaraad gaari doontaa ka badanaad gaari doontaa saasaa la dhihi wax meel baa lagu qori contract asaga aha qof markay ka dhammaato kadibna acmaashii uu ku samaynayay ayaa marka rabbi wuxuu leey subxana wa tacaala inamaa in kale maan hiya iyada acmaalakum waa camalkiini uxsiiha lakum waa idiin koobaya oo meel baan ku ururinaya meel baa lagu ururinay oo lagu qori dhammaanteed hal lagama tagay laa yuqaadiru sagiiratan walaa kabiiratan ilaa axsaaha waa la koobi uma intaa kadibin oofiikum waa idiin oofinaya iyaha iyada camalkii ad imaadeen waa idin oofinaya waa idin siinaya nin walba camalkiisii jaahiisi ayaa la siinaya faman wajada qofkii hela khayran wanaag iyo janno iyo mxu dembi iyo darajaad sare qofkii hela falyaxmad ilah allah kuma hadiyo waman wajada qofkii hela hayra dalika arinka waxaanan ahayn oo naar iyo ciqaab iyo cuquuba iyo daraka asfal min annaar ciyaada bilah helo falaa yaluumana yousan aadaynin ilaa nafsahu naftiisa mooyane isaga ayaa la imaaday xadiidkan waa xadiid aad iyo aad cadiim u ah oo in la xifdiyo lagu camalfalo loo taagraada u baahan weyaan udcuunii astajib lakum maal cilmi muxuu ahay mansib wamaa ilaa wax alle waxa qofka u raba xadiidkan ayuu ku gada hela weyaan wax alle wixii ka taga uusan helinna xadiidkan ayaa ka sabarsiinaya baabun ina allaha laa yanaam baabu ina allaha laa yanaam baabkan wuxuu u baab allaha alla weyne laa yanaamu ma hurda ma jiifsada wa tacaala xadiidka afariy tobanaad can abi muusa waxaa laga wariyay miimka macnaheeda maxay tahay ahrajahu muslim xadiidka horen muxuu sidoo kale muxuu miim ayuu ahaa nacam can abi muusa waxaa laga wariyey cabdillahi bn qays weeyaan alashcari saxaabigaas wuxuu ahaa badan ayuu kulansaday qaari ayuu ahaa faqiih ayuu ahaa qaadi ayuu ahaa calim almadini wuxuu yidhi afar nin ayaa qaadinimada koobka ku qaaday weyaan afartaas marka wuxuu ka mid yeelay isaga wuxuu sheegay cumar wuxuu sheegay cali radi tacala anhu arda wuxuu sheegay zayd ibnu thaabit wuxuu ku afareeyey abi muusa alashcari afartaas ayaa ummadda nebi maxamed alai slat slam koobka qadaaga iyo iyo muxuu ahaa xaakimnimada iyo qaadinimada ayaa koobka qaadeen ayuu yidhi raximah llahu raxmatan waasica marka ninkaas wuxuu geeriyooday markii ah hijrada nabigeena joogta alai slat slaam aar afar iyo afartankii afar iyo afartankii nabigeena calayhi sala slam qur-aanka isagoo akhrina igu dhegaystay markaasaa wuxuu yiri laqad uutiita mizmaaran min mazaamiiri ali daawuud ree ali daawuud turumba muxuu ahaa turumbooyinka la siiyey oo codka macaana turumba noocaas oo kale oo aad cod macaani noocaas oo kale ayaa lagu siiyey turumba lagu siiyey macnada ma lakiin cod macaan ayaa lagu siiyey ayuu nabig kala jooda nabiga ayaa dhegaystay oo qiradiis intuu istaagay u dhagraariciyey uu yidhi haddii aad arki lahayd xali anuu muxuu ahaa quraanka aanka siaad u akhrinaysa ku dhegaysana markaasuu yidhi nabi allow haddii aan ogaan laha inaad meesha joogta la xabartuhu laka taxbiiran aad iyo aad baan kugu sii qurxin lahaa la yaabta oo cajaa'ib badan ka dhigi laha ayuu yidhi radia allahu anhu arda marka macnaheeda marka ma aha qur-aanka ragga quraada oo halkaan istaaga oo salaad dad bixiyo inay qur codka qurxiyaan oo dadka codka inay ugu raaxayaan ay ku qurxiyaan shirki ma soo gelaysaa maya walla kala abadan dadki inay ku khushuucaan ay qasadka u yahay ha lagugu ammaano haddii ay daba taala markaas ay ka halaabi doontaa markaas ay booskaas markay gaarta mansiladaas marka ah in dadkii qur-aanka ku raaxaystana oo allah subxana wa taala qur-aankiisa dadka jeclaysiy oo codka u qurxi hadduu ku dadaalo waa maluub waa shay aad u wanaag badan maxaa yeele laxabartuhu laka taxbiiran ayuu leeyahay marka abi muusa ayaa xadiidka wariy qaala wuxuu yidhi qaama fiina waxaana dhex istaagay rasuula rasuulka all sal la slm qaama waxaa istaagay fiina dhexdanaga rasuula rasuulka allagana dhex istaagay sal slm bikhamsin shan arrimood ayuuna bikhamsi kalimaatin shan erey ayuu nabigana la dhex istaagay fa qaala wuxuu yidhi nabigeena calayhi slat slaam ina allaha alla weyne laa yanaamu ma saxda walaa yanbagii lahu uma haboon an yanaama inuu saxda inuu hurda weyaan yakhfidu wuxuu hoosu dhigaa alqista miisaanka wayarfacu korna uu qaadaa weyaan yurfacu loo kor ilayhi allah xaggiisa waxaa loo kor yeela malaaigtaa qaadaysa wayaane camalu leyli habeenka camalkiisa ayaa loo kor yeela oo qofka addoonku u sameeyey qabla camali nahaar maalinta camalkeeda ka hor ayaa rabbi subxana wa tacala camalka loo kor yeela o wacamalu nahaar maalintii camalkeeduna waxaa loo kor yeela qabla camali leyl habeenka camalkiisa ka hore aan ku noqdo ina allaha la weyne laa yanaama ma saxda walaa yanbaqii lahu uma haboona an yanaama inuu hurdo yafidu wuxuu hoosu dhigaa alqista miisaanka wayarfacu korbu u qaada yurfac waxaa loo kor yeela ilayhi isaga camalu leyl habeenka camalkiisa qabla camali nahaari maalinta camalkeeda ka hore wa camalu nahaari maalinta camalkeedana korbaa looga yeela qabla camali leyl habeenka camalkiisa ka hore macnaheeda maxay tahay camalkii maanta aad sameeyey qofka intaan caawa camalkeedii aan la kor yeelin liisguma jimlaynayo inta camal kale aan muxuu aha kan kale gaarin baa kor loo qaaday oo allah loo geyni kii qofku qabtay markay qoraxda dhacda waa la qaaday amaba galabtiiaba la qaadayba habeenkii camalka la samayna oo qofkuu la imaadayna intaan kii maalintaa lagu daraya lama dhahaye waxa uu soo socday isna kor baa loo sii qaaday marka leylkan iyo nahaarkan dambe oo la sheega waa habeenkan la jooga maalinta ka dambayso iyo maalinta la jooga habeenka ka dambaysa taas uu fahma marka ayib ee ma ahan habeenka lasoo dhaafay iyo maalinta lasoo dhaafay macnaheeda ma ahan saas weeyaan ayib yurfac waxaa ilahi allaweyn xaggii camaluleyl habeenka mxuu aha camalka la qabtay shaqada la qabtay qabla camali nahaari maalinta camalkeeda ka hore la qabtay wa camalu leyli habeenka camalka uu sameeyey qofka qabla camali nahaari wa camalu nahaari maalinta camalka uu sameeyey qabla camali leyl habeenka camalka uu sameeyey ka hore weyaan xijaabuhu alle xijaabkiisa dadka ka astura annuuru waa nuur weeyaan ilaahay khalqigiisa iyo isaga xijaabka udhexeey waa nuur low kashafahu oo mxuuaha dhexdaas laga bixin lahaa la axraqat waxaa gubi lahaa subaxaatu wajhi wajigiisa nuurkiisa rabbiga subxaana wa tacaala wajigiisa allahana tusa nuurkiisa ayaa gubi lahaa mantaha wuxuu gaaro ama wuxuu ku ekaado ilayhi isaga basaruhu aragiisa oo min khalqihi khalqigiisa o dhan ayaa baabil ah ayaa loola jeeda ilahay waxaa ka qarsoon miyaa jira ina laa yakfa calayhi shayun fi اlardi walaa fi اsama khalqiga dhan baa baabiilahaya marka macnaheeda saas weeyaan ayb baabu sifati sabri sabarka sifadiisa ayuu u baab yahay weli hal saac lama gaarin waqtiga an bilowna casharka waxaan maraynaa konton daqiiqa konton daqiiqa ayaan maraynaa saa ula socda marka laakiin insha allah tacala barka meesha lagu gaara halkaasaan ku joojinayna biidn lla cza wajal baabu sifati sabri sabarka sifada ayuu u baab yahay iyo wahayriha baabu sifati sabri ifada sabrka uu alle uu leeyahay loola jeeda cafwan baabu sifati sabri sabarka sifada sabarka sifada sabarka oo alle uu ku tilmaaman yahay ayuu u baab yahay baabkan iyo wahayriha sabarkaas hayrkiis oo sifooyin kale u alle u leeyahy wa tacaala xadiidkan waa xadiid shan iyo tobanaad waa muttafaqun calayh can abi muusa alashcari radi allahu tacala anu arda cabdullahi bn qays weyaan qaala wuxuu yidhi qaala nabi nabi wuxuu yidhi sala allahu alayh waslam ma axadun qof ma asbaruuka sabr badan calaa adan dhib lagu sabro la dhibo calaa adan dhib oo samicahu u maqla min allaahi alla weyne lama arko weyn cid kaga sabr badan maa axadun qofna ma jiro oo lama helo asbaru ka sabr badan calaa adan dhib la dhibaateeyo oo la dhibo calaa adan dhib oo samicahu uu maqla min allahi alla weyne ma jiro weyaan alla weyne dhib qof kaga sabr badan ama cid kaga sabr badan cod weliba dhibkaas oo la maqla ma jirto weyaan yadcuuna lahu lwalad ilaahay waxay u sheegayaan oy ugu yeerayaan inuu canug leeyahay wa qaaluu itakhada allaahu waladan ilahay baa walad ugu yeeraya w waqaalat alyahuudu cusayr ibnullah waqaalat anasaara almasiixu ibnullah marka ilahay bay walad ugu yeerayaan uma intaa kadib yucaafiihim wuu caafinayaa caafimaad ayuu rabbi siinaa subxaana wa tacaala wayarzuquhum wuu irsaaqaya gaaladaanaad aragteen risiqaanaad aragteen nicmadayaa siini allah subxana wa tacala maca dalik habeen imaan waxay la taagan yihiin ilahay canug ayuu leeyahay haddii marka adiga lagu dhihi lahaa ka waran oo maanta laba iy tobanka lagu cayn lahaa oo wax lagaa sheegi lahaa qofka ku cay wax ma siin lahayd haba ka yaabin suuragal maaha nacam xadiidka lix iyo tobanaad asna muttafaqun caleyh cabdillahi bni mascuudin cabdillahi bn mascuud waa taqana abu cabdiraxmaan hudali weeyaan xaliifu bani zuhra reer bani zuhra ayuu muxuuaha ka tirsanaan jiray bani hudayl ree hudayl nimanka la yidhaha ayuu ka dhashay ilaa hadeertan waxay degan yihin maka weliba dhanka waxay ajiraan oy xigaan dhanka daaif ay ajiraan wayaan hudayliyiinta maka aad u joogaan deegaankooda meelahaas ayuu ku dhow yahay radia allahu anhu arda waa faqiih waa muxadi waa muqri saabiqiinta ayuu ka qof qur kula jahra kacbada agteeda oo gaalada maqashiiyo oo ku dhiba isagaa u horrey weliba laba jeer ayuu saa sameeyey radia anhu arda ilaa muxuu ahaa iyo jirkiis kala garan waayey dhiigga ka da-ay loo galay markaasuu mar labaad kula noqday maalin saddexaad wuxuu yidhi nabi allah hadii aad doonto mar labaadaan ku noqonaya markaasuu yidhi intaa dhib ugu filan dhibka ugu filan kaadi halkaa ku jooji kunayfun min cilman ayaa lagu sheega uu nabigu sheegay alayhi sl waa mid yar oo laakiin cilmi uu ka buuxa radia allahu tacala anhu ardaha lagama muxuu aha gaari karo manaaqibtiis in la tiriyo wuxuu geeriyooday soddon iyo labada hijrada nabigeena calayhi salatu wasalaam cabdillahi bn mascuud waxaa laga wariyey can nabi wuxuu ka wariy sal slam qala nabigena wuxuu yidhi maa min axadin qof ma jira oo aqyaru ka kiiro badan oo ka masayr badan min allahi alla weyne markii aan hiiro ka hadlayno yaynan kugu soo dhicin oo qofka muminko y kugu soo dhicin teenna oo fawaraanu qalbi qalbiga muxuu ahaa buridii burinta u burina oo qofku wuxuu gooni u lahaa oo lala wadaagay aad la buriya taas ha u fahmina yaana loo fahmin mana dhici karto in loo fahmo kiirada waxa weeyaan waa mid alla khaasu ah taliiqu bijalaalihi wa cadamatihi wa sulaanihi wa sulطaanihi wa malakuuti wa kibriyaihi alla sooma noola allahu xayun sooma allahu laa ilaaha ilaa hu alxayu soo maha alla sooma noola annagana sooma ma laba noolbaa isla marka maya annaga gacan baan leenahay allana gacanuu le subxana wa taala mis muxuu maya markii laga hadlaa kiirada marka waa noocaas saha loo fahma waa kiiro alla u qalan subxana wa tacaala cadamadiisa iyo mulkigiisa iyo boqortooyadiisa iyo nasahnaantiisa weyn jala jalaaluhu marka wuxuu yidhi nabigeena alai slat slam maa min axadin qof ma jira ka hiiro badan min allahi alla weyne subxaana wa tacaala min ajli dalika hiirada awgeed ayuu xarama ilaahay u xaaran yeel alfawaaxisha waxyaabaha xunxun oo dhan ayuu xaaran yeel io zinada weeyaan iyo liwaadka iyo wax la midka wamaa axadun qof ma jira oo axaba laga kalgamaa aadun aad ma jiro axad ma jiro oo axaba la kalgaceyla badan ilayhi isaga xaggiis almadxu ammaan la ammaanana min marka qofka hadduu raba in ducadiisi la aqbalo waa inuu allah amaano subxaana watacaala lidalika aadaabta ducada waxaa ka mid ah qofka inuusan intuusan allah wax tuugin alla uusan baryin waa inuu ka hormariya ammaanta alla subxana watacala iyo salliga nabigeena alai slat lidalika in badan dadkeena ka ah dhaqanka markii meel iskugu yimaada hala duceeya markiiba waxaa laga bilaaba sa allahna yeele sa allahna yeele kada halkaas faatix ayaa lagu khatimi kadibna qaybta horena waa laga gooyey qaybta qaybta waxay ahayd in alla wa tacala qaybta dambena waxay ahayd in nabiga lagu saliya aleh sala slam faatixada meesha maba jirtaba faatixada meesha maba ku jirto weyaan inkastoo in laisku tufa in waxa weeyaan ay soo aroortay adilo badan oo taqaanaan oo meesha ay joogta aadna garanaysaan laakiin midina meel ku haboon mudacna meel ku haboon marka waxay leedahay boosas ayay faatixada leed ayaa jira saliga nabiga alay sl slam boosas ayuu le ayaa jira ammaanta allana meel ay leed ayaa jira marka meel walba qodob walba meeshiisa in mxu bool walba meeshiisa in la aadiyo ayaa muhiima ee wix in laisdhexgeliya ma ahan in laisdhexgeliya ma ahan weyaan xadiidka in sha allahu tacaala cashirka u dambeeyo hada wallah aclam wsala allah waslm ala abdi warasuli mustafa